alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin baabu ma jaءa fi dabxi ligayr اllah dabxiga halkan maxaa musanifku uga jeedaa waynu nidhi haye qatlu albahima ayb maxay u kala duwan yihiin debxiga halkan ku xusan iyo debxiga fuqahadu ay taxriifiyaan ama qeexaan aye aye maanaa waa xayawaan hilibkiisu xalaal yahay haye sax gowrac lagu dilo ama wax kale lagu dilo iyadoo looga jeedo tacdiim iyo taqarub ligayr illah ka warrama hadduu dameer qofku dilo iyadoo ujeedada isagoon gowricinba xabad buu ku dhufa tusaale ahaan iyadoo qastigiisu yahay tacdiim iyo taqarub ligayr اllah ma xukmu dalik aye marka manaadku almanaad aladi yakunu bihi dabxu ligayr اllahi shirka wa an yaqtula xayawaana aw bahimata bqasdi الtacdiimi wالtaqarub ligayr اllah qala اlmusنifu raximah اllahu taعalى wqowlihi taعalى qul ina صlaatي wanusuki wmaxyaaya wmamaati lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirtu ana awl muslimiin musanifku raximah llahu tacaala maqsuudka baabka waa bayaanu xukmi dabxi ligayr اllah wuxuu u sheegay dhowr daliil daliilka markaa koobaad oo aayadda qur-aanka aynu akrinay wal waxaa tiraa nebi maxamedow ina salaatii salaadayda wa nusuki cibaadadeyda ama gowracayga wa maxyaaya noloshayda mamaatii iyo dhimashadaydu lilaahi bay u sugnaadeen laa shariika mid la wadaagaana lahu ilaahay uma sugnaan wabidalika arrinkaas ayaa umirtu la amray ee ikhlaas اlcibaada lilahi baa la amray wa ana aniguna awalu lmuslimiin ka u horeeya ilaahay subxana wa tacala laba hogaansamaya ayaan ahay salaatii yashmal jamiica anwaaci salawaat alwaajiba minha walmustaxaba waa salaadeeda o dhan salaada faralkaa iyo ta sunaha nusukii ereyga annusuk qur-aanka wuxuu ku soo arooray toddoba jeer fi sabcati mawaadic waqad ikhtalafa alculamaa fi asli macnaahu macnaha asal ahaan uu leyahy culimadu way isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay hahdeen asluhu waa addabx wax kale waa loo isticmaali karaa lakin macnaha asalka waayo waa gowraca qul ina salaati wa nusuki ay dabxi weyaan bay dhahaan macno ibnu jariir الطabri baa kamida culimada saa ku tagtay tafsiirkiisa wuxuu ku uhi wamacna nusuk addabxu lilah fi lugati اlcarab macnaha fii asli luga nusuk uu ku leeyahy waa gowrac yuqaalu nasaka fulanu lilahi nasikata bimacna dabxa lilahi dabixata walihada ibnu jariir kelimatu annusuk mawaadicdii kusoo aroortay oo dhan fasarahaa bimacna dabxi uu ku fasiray waxaa kamid ah alqurطubi wالnusuku jamcu nasikati wahiya dabix wakadalika qaala mujaahidu wالضaxaaku wasaciid ibnu jubayr wagayruhm culimo badan ba markaa qowlkaa dooratay annusuk inuu yahay bimacna dabx taabiciintaasi ay ka mid yihiin ibn اljawzi wibnu taymiya wasicdi wagayrihim qowla kale wuxuu leeyahy anusuk waa bimacna alcibaada asalka fii lugaةi اlcarab annusuk uu ku leeyahay waa alcibaada wayuطlaqu calى acmaali اlxaji wa calى اdabx lakiin mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa gowraca waxaa kaloo loo isticmaalaa acmaasha xajka oo manaasik اlxaj waa ta la idhahdo ee acmaal اlxaj lakiin macnaha asal ahaan luqada carabeed uu ku leeyahy bimacna cibaada ba idhah لhada wuxu uhi الqرطبي وqاla qwm النسك في hذه الآية جميع أعmاl البر والطاaعاaت min qwlika نسك فulan fahuwa ناasك إذا تacabd sida la isugu khilaafay ereyga النسك macnaha في asli luga uu ku leeyahay baa la isugu khilaafay almuraad bالنسك في hذه الآية oo loo yihi bmacnaa dbxi wanusuki ay dabxi waqiila jumlata cibaadaati cibaadaadka o dhan waxaana raajixa anusuk markuu aayaddan ku jiro in looga jeedo addabxu bigadi الnadr can macnaahu fi asli luqa waxaana taa u daliila lannu dukira macahu lannahu dukira maca الsalaa qul ina salaati wa nusuki waxay markaa taasi tusinaysaa inaan cibaadaadki o dhan looga jeedin ee nusukii looga jeedo debxi yaعnى ma dubixa tacdiima wataqaruba ilaya waxay shabahda aayaddan markaa aayadda kaleo fasali lirabika wanxar waxaa kaloo macnaha ayidaya ereyga anusuk inuu qur-aanka ku yimi iyadoo si gaara dabxiga loola jeedo fii qowlihi tacaala fidyaة min صiyaami aw sadaqati aw nusuk oo الnusuk fi hadihi اlآayة waa aلdabxu biijmac الculama nebigaana alayh الsalatu asalaam saa ku fasiray kama fi xadiidi kacb bn cujra waxaa kaloo ayideysa qariino kale oo ah ana hadihi اlآية jaءa qablaha dikru الdabaئح alati tudbaxu ligayr الlah alati laa yudkaru calayha smuhu aayaddan waxaa ka horeeya xusid la xusoo la sheegay waxyaabaha ilaahay cid aan ahayn loo gowraco kadib buu ilahay uhi qul ina salaati wa nusuki ay dabxi e, saniica musanifkuna wuxuu tusinayaa yadulu cala اkhtiyaari lihada tafsir annusuk inuu yahay bimacnaa adabxu lihaada buu aayadda u daliishaday masalada adabxu ligayr illaahi ku saabsan oo aayaddanna daba dhiga aayadda kale a fasali lirabbika wanxar debxiga markaa aayaddan lagu sheegay waxaa looga jeedaa addabxu calaa wajhi tacabudi wata'aluh debxi oo dhan loogama jeedo gowrac oo dhami cibaada lilaahi maaha waa gowraca tacdiiman wa ila llahi loo sameeyo <clears throat> haddii macnaha ballaarhan loo jeeda ee caamkaa dee in marti wax loo qalo ama lilbeyc iib loo qalo neefka iibkiisa la iibiyo ama si loo cuno xaaraan bay noqon lahayd ila ilaahay baa yihi dabxiga anaa la gaare marka nusug halka waxaa looga jeedaa addabxu alcibaadi gowraca cibaadada macnaa aaya muxuu noqonayaa kulu dabiixatin tudbaxu ama qul kulu cibaadati adbaxuha cibaadata wataqaruba laa takunu ila lilah qul waxaad tidhaahdaa kulu dabiixa adbaxuha neef kastoon gowraco cibaadatan aan u gowracayo wataqaruban laa takunu ila lilah lakin gowrac kale ligayr اllahi wuu noqon karaa kadabxi lidayf wadabxi linafs maxyaaya wamamaatii maxyaaya wamaa aatiihi fii xayaati inta noolahay waxaan samaynayo wamamaatii wamaa amuutu calayhi iyo waxaano ku sugan aan dhimanayo min aliimaan walcamal الsaalix saa saa waa la yidhi waxaa looga jeedaa qofku wuxuu samaynayo intuu nool yahay iyo waxay geeridu ugu imanayso isagoo sameynaya waqiila xayaati wamowtii lahu noloshaydana ilaahay isagaalo isagaa nooleeyey geeridana geerideedana isagaa leh ilaahay subxana wa tacala isaga ay oofsanaya lihada bu uhi albagawi wamaxyaa wamaati ay xayaati wawafaati noloshayda iyo geerideedaba lilahi rabi اlcaalamiin ay huwa yuxyiinii wa yumiitunii ilahay isaga ay nooleeya isagaana ay oofsada waqiila maxyaaya bاlcamal الصaalix wamaati ida midtu cala اlimaani lilahi rabi اlcaalamiin camalka saalixa aan samaynaya inta aan noolahay ilahay isaga ay waafajiye oo leh kaan dhimanaya aanoo samaynayana ilaahay isaga ayaale oy waafajiyey marka twxiid الrubiya baa ku jira an allaha huwa aladi yatasaraf fi xayaati اlcabd wa fi mamaatih lilahi rabi اlcaalamiin laamtu lilahi ku jirtaa waa lilاstixqaaq biالnisbati liلsalaa ilaahay salaada isagaa xaq leh wakadalika annusuk ay laa yastaxiquhumaa ila allah ilaah un baa xaq ule in loo tukado loona gowraco laamtu waa lilmilki watasaruf lahaansho iyo tasaruf bay tusinaysaa binisbati lilxayaati walmamaat inuu ilaahay subxana wa tacaala ika ku tasarufayo addoonka noloshiisa iyo geeridiisa ibnu jariir wuxu lilahi rabi اlcaalamiin yacni ana dalika kulahu lahu khaalisa duna ma ashraktum bihi ayuha اlmushrikuuna min alawthan laa shariika lahu fi shayin min dalika min khalqi bidalika umirtu ismlushaar wuxuu noqonayaa ilى اlkhlaas wa nafyi shirk bidalika arrinkaas oo qura oo a ikhlaaska ayaa umirtu la amray marka ikhlaaskii waxa kaanamaa in laga dhigay waxa qura ilahay addoomaha amray masaladaas horena way noo soo martay wamaa umiruu ila liyacbudu اllaha mkhlisiina lahu اdiin fi halaaثaة اusul waxaanaynu sheegnay xasrigaasi inuu faa'iideynayo biana اlkhlaaصa acdamu maamuuri bihi ikhlaas اlcibaada lilahi inay tahay waxa addoomaha la amray waxa u weyn walihada baa loo sawiray sidii oo isaga mooyaane wax kaleba aan la amrin waana awal muslimiin awaliyadan aayadda lagu sheegay taxtamil an takuna zamaniya idaafiya awaliye xagga waktiga ah macnuu wuxuu noqonaya ana awal muslimiina min hadihi اlumma muslimkii u horeeyey yuu ahaa dee nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam ee ummaddan dee kamid ahaa ummaddan لhada buri iبن جرير وأna أول maن أqرa وأdcna وkhaضca min hadihi الأmة لرabه بأna ذlika kadalik waxaa kaloo اxtimaalaa alأwaliية الmaعnawiية awaliya زamaniya maaha horeyn xagga waktiga awaliya macnawiya macnuhu noqdo أna أول man ysتslim lilah amar ilaahay markuu yimaado ka ugu hor hogaansamaya baan ana أcظم الnaas اsتislaama lilah وأsرعهم إليه وأكmlهم انقyاadا lah احtimaalka labaad baana qawi ah <clears throat> oo awaliyadu awaliya zamaniya inaanay ahayn ee ay tahay awaliya macnawiya oo ana أcظم الناas اsتiسلاama وانقiyاadا lilah qofka ugu hogaansami og ilaahay ee isugu dhiibi og baanahay waxaana اxtimaalkaa quweynaya ana hada اlwaصf qad uطliqa calى bacض اlanbiya qabla الnabiyi salى اllahu alيه wasalam nebiye kale oo nebi maxamed aan ahayn oo ka horreeyeyba waa lagu iطlaaqay wجه dilaalة ilahi calى maqsuud اlbaab anaha bayanat ana allaha tacabada cibaadahu bالdabxi ayaddan waxay tusinaysaa ilaahay addoomihiisa inuu ku adoonsaday gowraca tacdiima wa taqaruba ilayh iyagoo u gowracaya weyneyn ilaahay weyneynayaan iyo ugu dhawaansho ilahay ugu dhawaanayaan kamaa tacabadahum bisalaa siuu salaada ba ilahay ugu addoonsay aayadda waxay tusinaysaa inuu ilahay addoomaha ku addoonsaday bidabxi kamaa tacabadahum bisalaa siduu yihi salaad igu caabud u gowracna igu caabuda binaan calaa hada fajacaluu dabxi ligayr illahi shirku mar haddii gowrici uu yahay wax ilaahay uu yihi igu caabuda sida salaadaba dee ilaahay cid aan ahayn in loo yeelaa shirki bay noqonaysaa walihada ba ilah uhi laa shariika lahu laa shariika lahu fi الsalaa walaa shariika lahu fi اdabx marka qofka man man taqaraba ilى gayr اllahi bالdabxi waqaca fi الshirk kama ana man tacabada ligayr اllahi bالsalaati waqaca fi الshirk qofka ilaahay cid aan ahayn ugu dhowaada gowrac shirki buu ku dhacay sida ka ilaahay cid aan ahayn salaad iyo tukasho ugu dhowaadaana uu shirki ugu dhacay salaadii iyo gowricii baa la xidhiiriyey qul ina salaati wa nusuk iyo fasali lirabbika wanxar daliilu thaani waa qowluhu tacaala u uhi ilaahay fasalli u tuka lirabbika rabbigaa wanxar rabbigaana u gowrac aayaddan maxaa looga jeedaa salaada iyo gowraca iyo arrimaha lagu sheegay waa maxalu khilaaf bayn alculamaa ikhtalafa alculamaa fi taxdiid almuraad bilaaya waxaa la yihi amarahu llahu tacaala bilmuxaafadati cala asalaa ujeedadu waa inuu ilaahay addoomaha amray salaada inay ilaaliyaan ووضع اليدين على الصدر markay tukanayaanna inay gacmaha laabta saaraan yana meel dhuunta u dhow aw inaxr ama in la amray in ilaah u gowracaan waxaa kaloo la yihi waxaa looga jeedaa bisalaa almaktuuba salaada faralka wanxarna dabxigaa looga jeeda salaada ciiddaa looga jeedaa waa la yihi yowm alxaji lakbar la tukado ciid uladxa iyo hadyiga iyo udxiyada qalisteedu qiila غayra dalik iبn jariir wuxuu yihi ana wuxuu rajaxay ana muraada ijcal salaata kulaha lilah salaadaada oo dhan mid ad ilahay utukanaysa ka dhig faral iyo sune salaad ciideed iyo salaad kalaba wakadalika naxraka ijcalhu lahu duna gayrihi gowraca tacabudiga aad ku cibaadaysanaysana ilahay unu yeel cid kale ha u samayn wجه dilaalة الآية عlى mqsud الbاb أن الlaha amara fiha bالصلاaةi والdبxi lahu la لغayrih sa aayadda ku cad ilaahay wuxuu amray in isaga loo tukado isagana loo gowraco cid kale aan loo tukan cid kale aan loo gowricin fajacala الdبxa mima yutaqarabu ilayhi bih gowraca ilaahay wuxuu ku daray waxyaabaha isaga loogu dhowaado kama jacala الصalaaةa mima yutaqarabu bihi ilayh suu salaadaba ugu uu sheegay wax ilaahay loogu dhowaado dala dalika calى anahuma cibaadataan mar haddii salaada iyo gowracaba ilaahay uu amray waxyaaba isaga lagu caabudaye loogu dhowaadana uu ku daray taas waxay tusinaysaa inay yihiin cibaadataan yajibu ifraaduhuma biاllah ay waajib tahay in ilaahay loo gaar yeelo wa an najcalahumaa ligayrihi shirku ilahay cid aan ahayn markaa in loo sameeya maxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa walihada musanifku wuxu uhi kama fi durar الsaniya waqad qarana allahu beyna haatayn اlcibaadateyn ilaahay wuxuu xidhiidhiyey labadan cibaado الsalaati wالnusuk fi haatayn اlaayateyn labadan aayadoodba dhexdooda qul ina salaati wanusuki iyo fasali lirabika wanxar وإذا kاna maن صلى لغayr الlahi أو rakca لغayr الlahi أو sajada لغayr الlahi faqad أشhraka في cibaadaة الlahi غayrh hadduu yahay qofka ilah cid aan u tukada ama u rukuuca ama u sujuuda mid shirki fi اlcibaada sameeyey ilahay cid kale u shariik yeelay وkadalika man dabxa الqurbana لغayr الlah qofka wuxuu taqarub uga jeedo wuxuu ku doonayo ilahay cid aanayn u gowraca faqad ashraka fi cibaadaة اllahi gayrahu cibaadadii ilaahay xaqa u lahaa ayuu cid kale la wadaajiyey الdليل الثالث عن علي رضي الله عنه qال wuxu uhi xadaثnii rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulki ilaahay baa igu waramay بأربع كلماaت afar kelmadood macnaa afar hadal wuxuu yihi rasuulku lacana allahu ilaahayaa nacdala ama wuu nacdalayba man dabaxa ka u gowracaa ligayr illah ilahay cid aan ahayn lacana allahu ilaahay waa nacdalay ama ha nacdalo man lacana ka nacdala waalideyhi labadiisa waalid lacana allahu ilaahay ha nacdalo ama waa nacdalay man aawaa qofka hooya muxdithan mid wax la soo dariyey diinta dhexdeeda ama arrimaha dadka dhexdooda lacana allahu ilaahay an acdalo man gayara ka bedela manaara alard calaamadaha iyo astaamaha dhulka rawaahu muslimu arbaca kalimaat wuxuu ka jeedaa arbaca jumal mufiida uma jeedo kelmad qura iyo kelmad iyo kelmad alkalima tuطlaq fi lugaة اlcarab wa fi الnusuuص الsharciya wayuraadu biha aljumla wاlkalaam اmufiid luqada carbeed iyo nusuusta sharciga aayaad iyo axaadiid ba leh ereyga alkelima ayaa la sheegaa iyadoo looga jeedo jumlad iyo hadal mufiida kama fi qowlihi tacaalى kalaa inaha kalimaة huwa qaa'iluha kelimatuntu waa maxay de waa hadalku uhi rabi irjicuun lacalii acmalu صaalixا fima taraktu hadalkaasoo dhan baa kelimad lagu sheegay ka qowli nabiy alayh الsalaatu salaam asdaqu kalimati qaalaha shaaciru kalimaة labid alaa kulu shayi ma khala اllaha bailu alaa kulu shayi ma khala اllaha bailu waa hadal jumlad dhan oo dhamaystira sooma taasuu nebigu kelmad ku sheegay wkaada umaya bn abi salt an yuslim fasama nabiyu hadi ljumla kalimata lacana allahu allacnu waa aardu walibcaad min alkhayr altardu walibcaadu can alkhayr min alkhayr waa in la eriyo khayrka laga fogeeyo jamcu lacnatina waa licaan iyo lacanaat allacnu min allah ilaahay baa nacdalay maxaa looga jeeda wa aardu walibcaadu lilmalcuuni can raxmatih aلطardu wاlibcaadu lilmalcuuni can raxmati ka ilaahay uu nacdalay inuu ka eriyo oo ka fogeeyo raxmadiisa wاlacnu min alinsani aلsab wالducaa haddii la lacana fulanu ama lacanat fulanana waxaa looga jeedaa asab wاducaa wuu caayey ama wuu habaaray oo markuu bimacna ducaa yahay waa طalb الطardi wاlibcaadi min raxmat الlah allahuma alcan fulan iyo lacanaka allah markuu leeyahy wuu habaaraya ilaahay buu ka dalbayaa qofkan inuu raxmadiisa ka fogeeyo طalb الطardi wاlibcaadi min raxmat الlahi lihada اlcabd allacn اlmudaaf ilى اllah waa min aصifaat اlficiliya marka lacana allahu lacniga ilahay loo idaafeeyey sifaatka ficligaa buu kamid yahy taa iyada waa la isku waafaqsan yahi lakin hal huwa min aصifaat اlficiliya alqowliya sifa sifo ficliya haddana qawliya miyuu yahay mise waa sifa camaliya un min gayri qowl ilahay naxariistiisu buu ka durkinaya isagoon odrhan lacantu fulana mise labaa israacaya oo naxariistiisana ficlan buu uga durkinayaa oo uga eryaya qowl ahaanna wuxuu odhanaya lacantu fulana markay lacan allahu ilaahay baa lacantu fulana yihi miyuu yahay macnaheedu mise naxariistiisunbuu ficil ahaan uga fogeeyey wey labada ixtimaalba waa mumkin sifat lmakfira ayaa lamid ah iyadoona ixtimaalkaasaa ku jira marka le gafar allahu lifulan ma dembigunbuu ka masaxayba mise qowl ahaanna wuxuu u yihi gafartu lifulanin cafwigaa lamida ma ciqaabkuunbuu ilaahay ka daayey dembiga uu ku mutaysanayay mise qowl ahaanna wuxuu u yihi cafawtu can fulan culimada qaarkood waxay sheegeen tafsiru lacni biطardi min raxmat illah tafsir bilaazim inuu yihi waxay leeyihin waaba dee qowlba ilaahay lacana allahu macnaheedu waa qaala allahu lacantu fulana marka in la ihahdo raxmaddiisu ka eri waa laazimkii wixii ka dhalanaya lagu fasiray maxamed ibnu ibraahim baa kamida kama fi fataawi wاlacnu calى martabatayn lacnigu waa laba derajo allacnu اakbar nacdasha weyn wahuwa allacnu اlmutacaliq biاlumuuri اlmukafira waa lacniga sababtiisu ay tahay arrimo lagu gaaloobayo ka lacni man dabaxa ligayr اllahi tacabuda wa taqaruban se gawraca nacdasha la nacdalo ka u gowracay ilahay cid aan ahayn isagoo ku weyneynaya ugu dhawaanaya aلthani allacnu اlasqar baa la ihahdaa wa huwa almutacaliq biاlumuur alati laa tuujib اlkufr waa lacniga sababtiisu ay tahay arrin aan gaalnimo keensanayn ka lacni man lacana waalidayhi aw gayara manaar alard man dabaxa ligayr اllah hadi اljumla fiiha cumuum الdaabix hada yashmal kula mukalaf waa mid kasta ilahay cid aan hayn u gowraca wa cumuum almadbuux iyo waxa la gowracaya wuxuu doonaya ha noqda alibil walghanam wاdajaaj wagayra min alxayawaanaat xataa kuwaan hilibkooda la cunin wa cumuum almadbuux lahu ka loo gowracayaana waa caam ku doonaya ha noqdo fayashmul alambiya walmalaaئika waاljin wاlins wاljamaadaat wagayri dalik dhagax iyo geedii hadduu gowraco lacana allahu man lacana waalidayhi ay saba waalidayhi mubaasharatan waalidkii si toosa u caayad sa inuu yihaahdo lacana allahu abii aw umii aw tasabuban ama sabab u noqda waalidkii in la caayo ama la nacdalo kan yalcana waaliday aakhara bigayri xaqi fayalcana dalika alaakharu waaliday اlأwal sida qof buu labadiisii waalid xaq ku nacdalaya kaasina wuxuu ku jawaabayaa inuu isaga waalidkii nacdalo marka nacdashiisa hore xaq daradaabaa sababtay waalidkii in la nacdalo marka lacana waalidayhi man lacana waalidayhi mubaasharatan isagaaba nacdalaya ama caaya aw tasabuban ama sabab buu unoqonaya waana sida nebigu alayh isalatu salaam uu ku fasiray markay saxaabadu yidhah wa kayfa yalcanu rajulu waalid say ku dhici kartaa inuu nin waalidkii nacdalo waktigooda waa wax baciida bay u arkayeen lakin hadda waa la arkay qaala yasub الrajulu aba الrajul lacnigiisa markiis nebigu inuu sabi ku fasiray yasub الrajulu aba الrajul fayasubu abaahu wayasubu umahu laakiin ka waalidkii xaqdarro lagu nacdalay miyay u banaan tahay kaa waalidkii xaqdarro ku nacdalay inuu waalidkii nacdalo laa yajuusu lahu dalik isaga wuxuu ku odrhanayo shareecadu ogoshay ha ku idhaahdo laakiin waalidkii maxay sameeyeen dembiga layskuma matalo mar hadduu waalidkay nacdalay an isaga waalidkiibaa nacdalaya waxba aan igu samayn kuma banaana ilahay baa hi walaa taziru waasiratu wisra ukraa laxna allahu man aawaa muxdithan aawaa damahu ilayhi wa xamaahu yaعnaa gosha soo gashada oo ilaaliya oo iwaagu waa aلdam wاlximaayatu wاlijaara waa in la soo dhoweysto oo la ilaaliyo oo la magan alixdaana waa alikhtiraacu walibtidaacu lmadmuum waa hal abuurka iyo bilaabista aanay shareecadu ogolayn maxay ixdaadka halkan looga jeedaa lacana allahu man aawaa muxdithan culimada qaar waxa haha alixdaad fi ddiin baa looga jeedaayo qof diinta wax ku soo daray oo bidco bilaabay qofka soo dhoweysta ee difaaca ayay nacdashani ku socota culimada qaarna waxa wa alixdaaثu fi amri اlxayaati wاddunya waa qof dadka adduunyadooda iyo noloshooda wax xun la soo dariyey sida qof buu dilay tusaale ahaan dabeetana in la qisaastaad ka difaacaysa ama waad fakinaysaa si aan loo qaban amaba se waxa wey waad qarinaysaa waصaxiix anahu yashmal alixdaaث fi اddiin wlixdaad fi lxayaat sida saxiixaana ixdaadka xadiidka lagu sheegay labadaba shamlisanaya qofka diinta wax kusoo dariye bidac la yimi iyo qofka arrimaha dadka wax kusoo dariye jaraaim la yimi jaraaim faldembiyeedyo ciqaabu ku mutaysanayo iwaagana labada arrimoodba waa soo gelaya markaa saddex arrimood baa jira ficlu lixdaad qofku inuu isagu ixdaadka iyo lasoo darinta uu sameeyo oo jariimuu sameynaya ama bidcuu la imanaya iyo ximaayat lmuxdith kii bidcada la yimi ama faldembiyeedka in la ilaaliyo iyo munaasaratuhu wa mucaawanatuhu in loo nusreeyo oo la caawiyo markaa saddexdaba xadiidku waa shamlisanaya sheekh بن عuthaymin wuxuu yihi yshml الإحdاث في الdin kالbdع اlatي أxdaثha الجahmiyaة والمعتزلة وغayruه والإحdاث في الأمr ay في شhؤون الأmة kالjarائم وشhبهha fmن awى محdثا fahuwa malcuun bidcoolo difaaع ama mid faldembiyeed sameeyey difaaع mar walba nacdashaas ayaa ku dul taala marka xadiidka waxaa ku jiraysa marka saa la ihaahdo ataxdiir min albidac walixdaath fi اddiin mar haddii la isku nacdalay bidcoole in la difaaco ama la soo dhoweysto dee bidcadii baa laga digayaa ile bidcadu ku mutaystay inaan la difaaci karin oo lasoo dhaweysan karin lihaada ba nebigu uri iyaakum muxdathaati اlumuur faina kula bidcati dalaala nusuustana aad bay ugu badan tahay ataxdiir min alicaanati calaa bailin qof in lagu caawiyo arrin baila ah. arrintaad shirki ha noqoto bidca ha noqoto macsiye iyo jariime kale ha noqoto oo nebigu wuxu uhi sida ibnu maaja wariyey man caana calaa khusuumati bidulmin qofka qof dulmi ku dacwiyaya caawiya aw yuun aw yuciinu calaa dulmin kaa hore khusuumadu ku caawinaya dooda iyo garta baadilkaabuu la toos toosinaya ama loo yar baabuu unoqonayaaba oo isagaa u dacweeyey aw yuciinu calىa ظulmin ama qof dulmi inuu sameeyo doonayo ku caawinaya lam yazl fi sakط اllahi xatى yanzic cadhada ilaahay baa ku socota ilaa arrintaa u ka ka hadhayo waxaa kaloo rasuulku uhi sida طabarani wariyey fi اlkabiir can ibni cabaas man acaana ظaalima bibaطili qof aalima qofka xaqdaro ku caawiya liyudxida bibaili xaq si baailkaa xaq meesha ugaga saaro xaqa in lagu leeyay baad aragta inuu xaqa markaa bixintiisa diidaa oo uu gar bixi waayaa waa bail taasaad ku caawisa faqad bari'a min dimat اllahi caza wajala wa dimati rasuulihi xifdigii ilaahay iyo xifdigii rasuulka qof ka maran buu noqday lacana allahu man gayara manaar alard manaar waa jamcu manaara wa hiy alcalaama waa calaamadda alati tujcalu fi lxadi bayna alardayn waa madaha waxay qolooyinka beereledu yidhaahdaan waxaa labada dhul lagu kala xadayste la idhaahdo halkaasaa inoo dhexaysa taasaa calaamad inoo ah wixii xaggaa ka xiga adaale wixii agga ka xigan leh beer ha noqoto dhul kale oo seas iyo wax lamid a ah ha noqoto qofka bedela waa lan cadalay bedelistuna maxay noqonaysaa inuu tiisa hore u dhigo ama ta qofka kale uu dib u riixo ama tii qofka kale dee intuu baabiiyaba meesheedii tiisa uu dhigo waxaa kaloo soo gelaya maa yuudacu libayaani اطuruqi wاlmasaaraat calaamaadkan taraafiga loo isticmaalo wada oo tusaale ahaan tabeelayaashan wadooyinka lagu xidho oo xawaaraha wadada lagu soconayuu tabeelahaas sheegaya tusaale ahaan qof baa intuu masaxo halkii ay sideetan ku qoreyd buu ku qorayaa boqol takyiiru manaari lardi buu sameeyey ama wadadaa in xaggaasun loo geli karo ayuu tabeeluhu sheegaya markaasuu bedelaya xagga kale u wareejinaya ama sidan dadkeenu sameeyaan calaamadihii wadooyinka lagu sameeyey ee wadamarista saxda ah dadka ka caawinayay ayuu burburinaya or iminka waddada labada boqolta allaalo wixii tabeelayaa lagu sameeyey ee ciddii wadada dhistay ay ku samaysay wax yar baa kasii nool wadadaa dheer ee hargeysiya berbere isku xidha iyadana markii la sameeyey tabeelayaal baa lagu sameeyey halkani waa meel munkhafid oo hoose ka digtoonow meeshani waxa weeyaan waa leexasha ku jirta calaamado kaloo wadada lafteeda la mariyaa jira oo khadka saa isugu xidhiidhsan macnaheedu waxa weeye ma dhaafi kartid gaariga kaa horeeya intuu khadkaasi xidhiidhsan yihi sidaa hadduu gogo-o waa la isku dhaafi karaa halkaa weyaan macnaheedu wixii oo dhan waa la rigaaxay maxay ka faaidayaan bal dadku bal aduu isweydii mar walba waa isweydiiya war dadkan maxay ka faa'iidayaan calaamadaanay burburinayaan qaar xayr kale ujeedinayaan qaar birta taagan meel sare kaga xidhnaa iyadoo gunta la geeyay baad arkaysa ha ogaadaan dadka sidaa yeelaya ee burburinaya calaamadihii wadooyinka loo sameeyey iyo tabeelayaashii ama bedelaya inay malcuunin yihiin nacdasha ilahi ay ku dhacayso xadiidkan soo gelayaan lacana allahu man gayara manaara alard ibnu hubayra wuxuu yihi raximah llah fi lifsaax juska koowaad saxda laba boqol shan iyo ama tagyiiru manaari اlardi qad yakunu bayna sharikeyn falaa yaxilu liaxadi sharikeyni an yuqadima alxadda walaa yuakhirahu manaaru lardigu wuxuu noqon karaa xadka labo dhul shuraako ku ah oo dee markay qeybsadeen ay udhexaysiiyeen markaa bedelisiisuna waxay noqonaysaa inuu kiisa hore udhigo ama ka qofka kale dib uu udhigo waqad yakunu ayda min alaclaami fi اطurq waxaa kaloo manaaru ardigu noqon karaa calaamadaha wadooyinka lagu sameeyey alatii yahtadi biha almusaafiruun calaamadahaasoo haga dadka safarka ah falaa yaxilu liaxadi tagyiiruhaa qofna uma banaana inuu bedelo oo tusaale ahaan meelaha qaarkood dee wadamada wadooyinka badan leh intaasoo wadaa kala leexanaya taa waxaa ku qoran magaalo hiblaaye tegeysa taasina magaalo hiblaaye tegeysa markaa dad calaamadii bedesho qofku garan maayo halkii uu ka leexan lahaa fayaulu ilaa idlaali الnaasi can ariiqi wa maqaasidih dadkiibuu dee qofkaasi wadada ka luminaya iyo halkii ay u socdeen wa manaaru ariiqi wa aclaamuha wey waxaa iyadaya taas ma fi صaxiixi muslim min qowlihi salى الlahu alيه wasalam lacana allahu man sarqa manaara اlard ilaahay ha nacdalo qofka xada calaamadaha dhulka kuwa tabeelayaasha goosanay wey birtii la taagee tabeeluhu uu ku dhejisanaabuu goosanaya fujisanaya odha waxaan ka iibinaya etoobiyaanka biraha urusta ama tabeelaha laftiisa gaarigan dadka qaar ba de ku maxaa lagu falaa waxan loo googoynaa xagga qaar baa gawaadhida xagga dambe kaga xidha bay idhah markaasuu xadaya markaa dee sariqadu waa min baabi dikri bacdi afraad alcaam bixukmi yuwaafiqu xukm alcaam taksiis ma faaideynayo ha xado ama si kaleba ha u bedelo waa isku mid weyi daliil الraabicu can طariq ibn shihaab dilaalaة اxadiiث calى maqsuud اlbaab maynaan sheegin soma xadiidkani maqsuudka baabka iyo ujeedada tarjamada wuxuu inaga tusinayaa fi qowl lacn اllah man dabxa ligayr lah falacnu الdaabixi ligayr الlah daliil calى ana ficlahu muxaram lacnu الdaabixi ligayr الlah daliilu calى ana ficlahu muxaram nacdasha la nacdalay qofka ilahay cid aanan u gowracay waxay tusinaysaa ficilkiisaasi inuu xaaraan yahay weliba calaa wajhi tacdiim si la weyneeyo la adkeeyo inuu xaaraan u yihi lacnigu waa siiq iyo ereyada tusiya dembigaasi inuu yahay kabiiro dembigaas saaxiibkii lagu nacdalay inuu yahay kabiira min kabaa'ir الdunuub wallahu subxanaه wa tacala aclam salى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin